والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب, باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال أdاkani baabu أمri النساء dumarka faritaankoodii la farayay ama la amrayay ayuu baabkiisii yahay almuصaliyaati tukanayay waraaءa الrijaali ragga gadaashooda oo rag meel kaliya kula tukanayo dee safka dambeeya uun ahaa markaas safka ragga allaa yarfacna inaanay kor ru-uusahunna madaxyadooda min asujuudi sujuuddaanay sare uga soo qaadin xataa yarfaca arrijaalu ilaa ay raggu toosaan oy hagaag u fadhiistaan <clears throat> bal sababta waan ogaan doonaa haddii alaydhaa taa loo amraye waxaa adigu ay tahay tarjamada macnaheedu <clears throat> haddii rag iyo dumar meel ay ku wada tukanayaan dee kollay ragguna sufuufta hore ay ku tukanayaan dumarkuna way ka dambeynayaan haddii de ay kala go-an yihiin sandee maka caadadaba inoo masaajidda ay kala xidhan yihiin kollay dee imaka arrinkan iyo waxaan sababtan amarkani maba imanayso ee markaa ay kala dambeeyaanuun <clears throat> arrinta inoo soo socotay xadiidka inoogu imanaysaana oo sababta amarkanina ay jirto ayaa wuxuu u baabaysan yahay amarkii dumarka la amrayay bal horta sujuudda inay ku hadhaan ilaa ay raggu hagaag uga fadhiisanayaan oo inta ay raggu weli sujuudsan yihiin ama qaar ka midi sujuudsan yihiin iyagu aanay sujuuddii kaba toosin sababtana waa nawaan doonaa waaba kanin tarjamada xadiid kelin baaba inoogu iman doonaan duruq lahayn xdثna abubكر بن أbي شhيبة qال xdثna وkيع عن سفyان عن أbي xاaزم عن سهل بن سعد qال أنه qاal bal snadkan kolay شhan nin buu kaba kooban yahay ragguna waa rag dee wada waaweyn o aynu horena usoo aragnay سفyaankuna waa سفyaan thawrي سفyaan بن سacيid weeye أbu xاaزمkana dee kollay أbu xاaزimyo haddaan soo aragnay de ama laba abuxaasim hadiyo gooroo meelahan kusoo noqnoqdo kol aduu sahl ibnu sacad ka warinayo waa abuxaasim alacraj salamatu bnu dinaar ama abuxaasimka abu hurayre ka wariya taas horeynu usoo aragno waa nin ninkan ka dabaqo horeeye wuxuu ihi saxaabigaa jaliilkee sahl ibnu sacad ee dadkii saxaabada u geeri dambeeyeyna adugu bal waa midharhkii ugu dambeeyey kaba mid ahaa madiinana waxaaba la yidhaha isagaa ugu dambeeye bacdigood yidhaahaan ma culimada dee rag kala duwan baa saa kuba tageen qaala wuxuu ihi saxaabigaasi laqad ra'aytu waxaan arkay alrijaala raggaan arkay ama rag baaban arkay caaqidii usuurihim marooyinkooda ay guntayiin ama hoos guntiyadooda xaalayeen kuwa ku xidhaya oo fi acnaaqim luqumahooda mitla sibyaani sida caruurta yaryar oo kale marka ay maro keliya leeyihiin ama wax kale ugu hooseeyaa jireen ee awqaadda qaarkeed halka ah qad markaa luquntooda loogu soo xidho labadii maradii oo labadeedii daraf la isdhaafiyey min diiq usuri maxay tahayna waa min ajli diiq uzuri <clears throat> marooyinkoodan ay guntanaayeen wax kale oo kaloo ay xidhan yihiinna aanay jirin taas cidhiidhiga ama yarida ay yaraayeen kuwa dee kooban oo bal masalan aan waasac ahayn ay ahaayeen waa qiladooda ama yaridood iyo dee inaanay waasac ahayn un cidhiidhigooda khalfa nabiyi صلى الله alayh wasalam rasuulka ilaahay gadaashii iyo kuwa sugan oo ku tukanaya maxaalayiin kuwa ku tukanaya oo ku sugan rasuulka ilaahay gadaashii salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal saxaabigu wuxuu inoo sheegayaa horta iyadoo rasuulkii ilaahay saxaabadiisii ay tahay dadkii dee kuwana ay muhaajiriin ahaayeen kuwana u nusreeyeen ay tahy waa madiina ayaa shidadii iyo noloshoodii aad iyo aada u adkayd ee in badan oo kaba midii dhar hagaagsan oo kuba filan aanay helahayn in weyni oo dhici karta wuxuu haystaa maradaa keliya guntanaya ay tahay wuxuu feedhaa ka gashan yahay ma jirto wuxuu dusha ka huwan yahay ma jirto intaasba weeye waa iyagoo hadda jihaadkii ku jiro diintii ilaahay u nusraynayo taasba waa xaaladoodu say ahayd weliba qaybihii hore ee dee bal matalan hijrada ayaa wuxuu leeyahay rag baan arkay kollay arrijaalna ashan ku jirta waa jinsiya asha jinsiyadii ina kolley dee markaa waxa ay gashaa xukum nakiruu leeyahayba <clears throat> walow aan caqidii iska xaalaynayno oo saas daraaddeed baa bukhaari waxaa dhacay kana rijaalun baa halkan dhacay rag baa waxay ahaayeen waa lafti nakiraaba yimi lakiin ashaa jinsiyada haddii xataa ay da markay ashu aan cahdiye ahayn ay ay tahay waa xukm nakir bay kelimadu leedahay macnaa iyadoo halkan la yidhi laqad ra'aytu rijaala ayuun ba habeela macnato rag baan arkay saxaabadii rasuulka kaba ah, caaqidi usuurihim kale laftiga caaqidi asalkiisu caaqidiina buu ahaa waana naصbadeeduna ya-dii baabay ku nasbisnayd dee ahayd imaka jamca mudakar laguma nasbinaya ama calaamadiisa nasbad ahayd nuuntii waxa riday un dee caaqid way idaafaysantahay maanta oo zur bay u idaafaysantaha oo tanwiin sia dee tanwiinta iyo nuunta rafcadaba kol haddii kelimada la idaafeeyo way kaba dhacaanba nuuntan de de calaamada icraabta matalan ama nuuntaas dee adigo calaamada jamcad mudakar baan ujeeda ah ama tasniyadaba haddaba raggaas baa maxaa imika uu inoo sheegayaa xaaladoodii ciriirigahay daraaddeed ninku mare keliya u leeyahay maradii maro weyn oo dee intuu iska wado xataa xaggii hooseba dee wax ugu hooseeya ma jirin intuu isku dado wada qarinaysa may ahayn waa maro yaroo kooban oo dee uu guntanayey uun waa gunti unbay ahayd laakiin dee xaggan saree qaawan iyo garbaha oo kale ruuxu markaa uu salaada ku tukan salaada tukanayo waana inoo dambaysaaba nahyi baaba yimi oo ruuxu yaanu mare keliya kuba tukanin laysa calaa caatiqihi shay iyadoo degtiisa waxba saarani aanay jirin taas oo haddii uu hayo oo uu heli karayo haddaba bal si ay dee dushiina ay wuxuun u saaraan ayaa maradaa keliya ay guntan yihiin ayaa intay labadeeda daraf isdhaafiyaan bay halkan kusoo guntayeen xaggii kale markaa kasoo kacaysay ne waa mare yare maradii haddii guntan yahay waxa dhici kar lahayd dee inay ilaa jilbaha waxoogaa ay dhaafaysay baabay ahayd lakiin marka uu maradii labadeedi darf isweydaariyo sida ciyaalka yaryar kolkoltaas ama ilmaha marka la xalaaleeyo o kale iyo tan looguma sameeyo halkaa loogu soo xidho maradii way soo urureysaa kol hadda maradii weyneyna marka marka uu dee rukuucsan yahay khaasatan sujuudsan yahay dee hareerihii xataa hadduu kaba qarsoonyahy waxaa la arkaa xaggii hoose inay wax kaba muuqdaan dee cawradan kale shardi maha xagga hoose qarinteedaas dee waa jawaanibti waxyaalahaase dumarkiina safkan bal ragga ka ugu dambeeya dee safkaa ku xigun baanay dumarku ahaayeen sitaarad udhexaysiiyo gidaar udhexaysana may jirin markaasaa dee amarkani iyo de marka waxa weeyaanun waktigaa ay sujuudsan yihiin ma ahayn waxbaa muuqday de waxaa muxtamila maradaa kooban ee dhici karta markuu halkan kusoo xidhay balse dushan ay wuxuu ay u yar saarmaan ay markaa xaggii hoose aad ugama soo kacday ayaaba dhici karta inta uu sujuudsan yahay in xaggiisa hoose ay wax kama muuqan karaan oo halkaas ciddii ka dambaysa ay wax milicsan karto marka taas bay ahayd oo deeta maxaa lagu odhanayay faqaala qaa'ilun ku qaa'ilaa yidhi qaa'ilka waxaa muxtamilah axad rasuulka ilaahay amray salawaat ullaahi wasalaamu alayh oo dee yidhi ahaa dee waayo amarka rasuulka ilaahay buu kaba soo fulay anase bacdigood xaafid ibn xajar yidhah waxaaba dee yar gaaliba inuu bilaalba ahaa waa dee kaba cabiro walow aanu musanad sheegin waxaana suurtagalaba qaa'ilkani inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taa ahaa waayo waxaa abu da iyo axmed iyo dhacay xadiid asmaa iyado inuu rasuulka ilaahay yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh haweeneyda ilaahyo maalinta qiyaamo rumaysaniyaanay ilaa raggu fadhiista madaxeeda sare u qaadin oo kale oo saasaa abi da iyo axmed iyo kuba sugan calى kuli xaali hadduu qaa'il kalaba noqdona waa rasuulka ilaahay amarkii salawaat ullahi wasalaamu aleyh rasuulka ilaahay baa amray inuu saa yidhaaho muxuu qaa'ilkaasi odhanayay ya macshara nisaai dumarow waa jamaacaadka dumarkow laa tarfacna ha kor yeelina ru'uusa kuna madaxyadiina madaxyadiina saraha u qaadina macnaa sujuuda ha kasoo toosina xataa yarfaca ilaa ay toosaan oo ay kor yeelaan madaxyadoodii arijaalu kollay mki xadfan yahi waana waxaan iskaba garanayno wa xataa yarfaca arijaalu ru'uusahum weeye ilaa ay raggu markaasoo madaxyadoodii sare qaadaan oo bacna ay fadhiistaan bal lafdi bukhaari baa ahaa xataa yastawiya arijaalu masalan juluusan oo ilaa dadku ay hagaag ufadhiistaan raggu idinku bal horta sujuuddii iskaga yarraaga ilaa ay raggu ka fadhiisanayaan ciladuna waa arrintaa laynoo sheegay waa min diq اcusr weeye waaba suurtagal waxyaalo dee dadka ay maradoodii aad u kooban tahay dee markay isdhaaheen bal xaggan nuquntii kuma soo xidhayna aad u ururtay in wax laga yar milicsado ama ay wax kaba muuqdaan dadkiina way kala dambeeyaan una wax u dhexeeyaa maba jira rag iyo dumarba waa sidii masjidkii rasuulkuba ahaan horadooba soo marnay taas bal taas baabay ahaydba oo sidaasa ah. marka waxa weeyaanun imaka almusaliyaati waraء الrijaal budha hadday dhacdo xaaladaas oo kale haddii dadku ay wada asturan yihiin iyada taasi ma imanayso oo wax laga baqanaya jirin haddii la kala xidhan yahay oo kale ama dadkii aana isuba muuqanba de hay kaa kala dambeeyaan sidoo kale jidaar udhexeeya ama wax kale iyadana de arrinkii amarkani uba yimi aamin baaba laga yahy ilaa markay xaaladu tii oo kale ay tahay waa tan ee amarkaasi waa dumarkii waa wax la farayo wey baabu kخروج النساء ilى المaساجد إdا lm yترتب عaليهi فتنة وأنها lا تkرج مضيبة baabu kخروج النساء wuxuu u baabaysan yahay bixitaankii dumarku ay baxayeen maعnaa waa jawaaskeed iyo banaanida inay dumarku u baxaan ilى المaساجidi masaajidii ay tagaan إdaa lam yترتب haddaanu ka ratimahayno عalayhi عalى hada الkخروج fitنة fitno ka dhalanaysa aanay jirin oo iyada xaggeeda ama dadkii kale xaggooda haddaan fitna la meesha ka ratimaysa aanay jirin <coughs> haddaan fitno ka ratimaysaa jirin dee inay baxaan oy masaajidii tagaan oy jamaacadii kusoo tukadaan banaanid ay u banaantahay dumarkii waana bal waayo haddaba hadday baxaan oo ay masaajidii u baxaanna markaani dee fitna jirin laa takhruju waxaa kaloo baabaysaya annahaa haweenaydii laa تkruju inaanay baxayn oo xaggii masaajida de waana debadba gurigeeda hadday ka baxaysana waa la xukun be mudayabatan xaalaytay iyadoo mutadayiba ah oo diib leh oo haweeneydu marka ay baxayso masjidkii ay tegayso ama halkii kale ciidda laguma tukanayo musalli ay tegayso ama suuq ay tegayso ama debadba ay u baxayso gurigeedii meel aan ahayn ee inay wax udgoon ay sii marsato wax adugu bal taasi wax u jaa-iza ama u banaan maaha waa wax dee kolley fitan keenaya taasba imika halkan laakiin masjidkii baaba ah oo markaa aadaabtii masjidka dumarku markay imanayaan waxaa kaba mid ah inay dee iyagoon mutadayibaad ahayn masaajidii yimaadaan hadday imanayaan way iman karaan loomana diidayo sida ay noo soo socota haddii ala idhaah walow dee xataa jamac ahaan ragga ayay jamaacadani ku dee ay saaran tahay ama rasuulka ilaahay kuba adkeeye ama kuba waajibiye iyaga aanay waajibkaa ah kuba ahayn bal buyuutuhuna khayru lahum haddii bal waye dhar iyadna wax kaloo iyadna fidno keena sida dhar qurux badan oo dee bilic lahoo isha soo jiidanayo oo kale iyo umuuraha caynkaas ama iyadoo dee mutabarijo oo soo baxdayana iyadna kolley dee ma aha oo waa wax loo diidayo marka ay dee wix alla wixii adigu ama fitan kaba iman lahayd ay iskaba dhowrto masaajidii way imanaysaa weeye bal markaa taas buu baabkeedii yahay waana xadiisyo badan ma aha lakiin duruqda dheeraan doonto khaasatan xadiiska hore duruqdiisa ayaa badan xadaثnي cمر الناqd وزهير بن حرب جميعا عن بن عuyaynةa qala سhayr زهير بن حرب wuxuu yihi xadaثna سفyان بن عuyaynة عن الزهري أنه سمع sالما يحadiث عن أbيه oo زهري baa wuxuu maqlay salim بن cabd للahi بن cmر oo dee فqahadii madina bal calى أحad الأqوال kaba mid ah oo adigu فqiha taabiciinta فqahadoodii waaweyneyd kaba mid ah kollay toddobadana dee laguma tiriyo yuxadiثu isagoo waramayo can abihi abihi cabdالlahi بن cmر yabluqu bihi nabiya salى اllahu alayhi wasalam isagoo cabdullaahi bni cumare rasuulka ilaahay gaadhsiinayo xadiidkan u kor yeelayo waa xadiid rasuulka ilahay yihi salawaat ullahi wasalaamu aleyh qalam wuxuu rasuulka ilaahay yihi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh ida sta'danat hadday idan dalabto axadakum axadkiin waa ruuxa idinka idin ka mida raggii baa lala hadli imra'atuhu haweenaydiisu ila lmasjidi xagga masjidka oo ay weydiisato masjidka inay tagto taa idankii ay kaba dalabto falaa yamnachha yaanu u diidin ha u fasaxo oo ha u idmo ayaa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu عaleyh bal xadiidka duruqdiisu way noo socotaa duruqdan israacin doonaa xadaثnي xrmlة بن yaحyى qال أخbarana بن وهb qال أخbaranii yuنus عan بن شhihاab sanadkana iyo kii hore iyaba dee waa dad aynu weliba aada usoo noqnoqda qaala wuxuu yihi أخbaranii salim بن cabdاللahi baa ii waramay زهri baa leh أنa cabdاللahi بن cمر qاala wa salim abihi ayaa wuxuu yihi o cabdاللahi بن cمra samictu rasuul الlahi صلى الlه عalيه وasلم rasuulka ilaahay waan maqlay yaqul xaal uu ku qowlayo laa تmنacuu ha u diidina نisاءaكم haweenkiina almasaajida masaajida ha u diidina ida sta'danakum hadday idinka fasax dalbaan oo ilayha ila lmasaajidi masaajidi oo hadday idan idin weydiistaan ida sta'danakum oo dee waa nuuntii iyo labadii nood baa iskalay un ama la iskuba idqaami nuuntii nuun nisba iyo nuuntii ficilkuba lahaa hadday waxa weeyaan idinka idan dalbaan oo ay fasax idin weydiisaan ama ay tidhaan masjidkaan tegayaa hawdiidina u idma ayaa rasuulka ilaahay yidhi qaala salim ba wuxuu yidhi faqaala bilaal bnu cabdillaahi bilaal ibnu cabdillaahi baa yidhi waa bilaal ibnu cabdillahi ibnu cumaroy salim walaalayiin oyna cabdillaahi markan aabihii xadiidka sheegayana waa fadhiyaa wallaahi lanamnacahun lanamnacuhunna wallaahi baan ku dhaartee lanamnacuhunna waanu u diidi doonaa taas buuri <laughs> waa bilaal ibnu cabdillaahi baa odhanaya qaala salim baa wuxuu ihi faaqbala calayhi cabdullaahi cabdullaahi baa xaggiisii u jeestay fasabahu uu caayay saban sayi-an cay xun buu caayay maa samictu anan maqalba oo sabahu milo isagoo caytaa lamida ay kaba soo fushay xaggiisa wax caayay qabd weligayba cabdullaahi bnu cumar oo sidaa yidhi maan maqal aduu kollay dee aad buu ula hadlay waa habaaray lacnad baa meesha riwaayaadka qaarkood kuba soo aroortay bal markaasoo adugu waa ra'yigan uu ka hor keenay iyo diidmadan uu sunihii rasuulka ilaahay iyo dee xadiidkan rasuulka ilaahay uba sheegay uu isagu caaridu ra'yigiisii ku caariday isagoo taa kaba cadhaysan ayuu aad buu markaa isagoo taa noogaba sajrinaya buu caayay wa qaala waxaanu yidhi ukbiruka waan kuu waramayaa can rasuuli illaahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baan xadiidkaaga sheegayaa wataqulu adiguna waxaad ku qowleysaa wallahi lanamnacuhuna waanu diidi doonaa u diidi doonaa baad adiguna leedahay iyadoon rasuulki ilaah u yihi laa tamnacuu ima allahi masaajid ala ma laa tamnacuu nisaakum lmasaajida isagoon taas aan anigu kaagaba sheegay bal weli riwaayaadku way noo socdaan aan horta xadiidka israaciyo xadaثna mحamed بn cabd لlahi بn نmayri qala xadaثna abi abihi cabd لlahi بn نmayr وبن idrيس oo محamed بن عaبd للhi بن نمayr ba waxa laba sheek buu leeyahy mid waa aabihii cabdاللahi بن نمayr midna waa cabdاللahi بن idrيس de isagana aynu hore marar usoo aragnay ama in badan qala waxay yidhaaheen labadoodaasi waa labadaa cabdاللahi xadaثna cubayd الlahi عan نaafiع عan iبn cmر cubayd لlahi بن cmr iبn xafs بn caas بn cmr بن الkخaطاab baa noo waramo صgaaru taabiciin ah naafiع baanu nooga waramo mawlihii iبn cmra عan iبn cmra muxuu isagu ibn cumar ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala laa tamnacuu ha u diidina de waa ragga qaarkood iyo malaha dadkaa dee ama hadduu hinaasiya wax adigu raggii qaarkood baa de malaha ficilkani kaba dhacaysay hayraha kuba kalifto hinaasa ha ku kalifa barhkood ama waxyaalo laa tamnacuu ha u diidina ima allahi addoomaha ilaahay waa dumarkii masaajid allahi addoomaha ilaahay masaajida ilaahay hadday tegayaan ha ka hor joogsanina oo ha u diidina baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu عalayh xadaثana ibn numayri ibn numayr waa ninkii hore una moxamed ibn cabdillahi ibn numayr wey qaala xadaثana abi qaala xadaثana xamdalatu qaala samictu salima waxaan maqlay salim yaqulu xaaluu ku qowlayo samictu bnu cumara waa aabihii une yaqulu samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaqulu ida اsta'danakum ama ista'danadkumna nusqooyinka qaarkood way dhacday nisaa'ukum haweenkiinu hadday idinka fasax dalbaan oo ila masaajidi masaajidii ay ina u fasaxdaan oo ayaa u idantaan ay idin weydiistaan fa'danuu lahuna ufasaxa oo u idma baa rasuulka ilaahay yidhi xadaثana abu quraybi qaala xadaثana abu mucaawiyatu abu muaawi an abu mucaawiyata عن الأعمش عن مجا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال أنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay baa wuxuu yihi laa tamnacuu ha u diidina annisaa haweenka min alkhuruuji bixid ila lmasaajidi masaajida ay u baxaan bileyli waa habeenkii oo dee dhici karta maalintii inuu xagga dee fidnadii ugaba sii badan karo bal markaa dulmadan iyo mugdigan jira daraaddeed habeenkii hadday idinka idan dalbaan masaajidda inay u baxaan ha udiidina faqaala ibnun inan baa idhi cabdillaahi bni cumara cabdillaahi bni cumar u sugnaado waa inan uu dhalay riwaayadan eeg markii hore waxaan soo aragnay bilaal inuu ahaa riwaayadana isagoo mubhamo waa inan uu cabdillaahi bni cumar dhalay dee bilaal baabaan kuba fasiraynaa walow wax dee taa ka duwanaa riwaayo ay noogu dambayso kaas baa wuxuu ihi laa nadacuhunna anagu kama tegayno dumarka yakhrujna inay baxaan anagu dumarka iyaga waan u diidaynaa inay baxaan u ogolaan mayno fayatakidnahu ay ka yeeshaan khuruujka iyo bixidda daqalan fasaad iyo waxyaalo kaleba ay kaba yeeshaan taas oo kale daqal asalka hore waxay culimada luqadu ay idhaahaan iyo qolooyinkan xadiidkaba sharxay waa daqal waxaa la yidhaha shajar lmurtaf waa dhirta is waxa weeyaan meesha dhirta badan ee urursan ee ama saas oo adigu isku dhex jirta taas baa adigu daqa lagu magacaaba oo dhici karta dee ciddii xumaan iyo waxyaala samaynaysaana hadday doonaan meelo ay gari karaanba ah lakiin imaka halkan waa dee khadeecada iyo makriga iyo waxyaalaha fasaadka ayaa daqal ku yahay asalka horunba taas ah shajar lmutaf wuxuu leeya waxaan ba ujeedo kale ka yeelan karaan waxyaalo kale ayaaba dee bixidood iyo arrin kaleo dee ama fasaad iyo xumaani kuma sugan tahay baabay markaa khuruujkan oo dee waxa weeyaan ay ku qarsan karaan saa daraaddeed waan u diideynaa qaala wuxuu yihi markaa raawiga xadiidka warinayay mujaahid baana ibnu cumar maanta ka warinaya fazabarahu uu zajriyey uu dagaalay ibnu cumar ina cumar wa qaala wuxuu yihi aqulu waxaan ku qowlayaa oon leeyahay qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam wataqulu adiguna waxaad leedahay laa nadacuna rasuulka ilahi baa saa yidhi baan ku leeyahy adiguna rasuulka ilahi hadalkiisi baabad ra'yigaa iyo taas ayaabad caaridaysa ad markaa ku caaridaysaa ra'yigaaga xadaثna عaliي بن khshrm qال أخbarana عيسى بن يuنس عن الأعمشh بhada الإسناad مثله waa isنaadkanun أعmشhna waa taabiciye مجاهid buu kaba warinaya waa saas عن بن cمر xadiidkan mid laba mid ah xadaثna محamed بن xاtم وبن رافع qال xadaثna شhباbة qال xadaثnي ورقاء عن cمr عن مجاهد عن بن cمر qال أنه qال ورقاء اليشhكري adigu waa nin atbaacu taabiciintii raggoodii ugu waaweynaa kaba mid ah oo dee kolley ay culimo kala duwanina ay tawsiiqiyaan kolley axaadiisa xoogaayana waa leeyahay ninkan camarkan warqaa ka dambeeyaana waa camr bnu dinaar weeye kolley imaamkii macruufka ahaa aynu marar kala duwanna soo maray mujaahidna halkii acmashun buu camar galay waana taabici camarna mujaahid uu kaba warinaya can ibni cumara qaala anahu qaal qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam i'danuu idma linisaa'i haweenka bileyli habeenkii ila lmasaajidi habeenkii hadday dee doonayaan masaajidda inay tagaan ha u diidin ee u fasaxa u idma faqaala bnun lahu inan uu ibnu cumar u sugnaado dhalay isagu oo yuqaalu lahu waaqidun waaqid la yidhaahabaa wuxuu yidhi idan yatakidnahu haddii arrinku taa yahay oo dee waktigaas aanu uba fasaxna ama ay masaajidii dee aanu ufasaxno tegideedii ama bixitaankaasba yatakidnahu waa dumarkii waxay ka yeelan doonaan daqalan fasaad iyo waxyaalo kale oo ujeedooyin kale ayaybay taa u adeegsan doonaan qaala wuxuu yihi markaa raawiga xadiidka warinaya oo mujaahida fadaraba <clears throat> wuxuu gacan u dhirbaxayba ama wuxuu garaacayba fi sadir laabto ayuu kaga dhuftay gacanta wa qaala wuxuu yihi uxadiثuka can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay ayaan kaaga waramayaa wataqulu adiguna waxaad leedahay laa may kaama aqbalayaad leedahay bal xadiidkii duruqdan xadiidka ibnu cumar inoogu dambeeyey waaba kan ama dariiqiiba inoogu dambeeyey xadiidkan dee ibnu cumar una xadaثna haarun بن cabdالlahi qala xadaثna cabdالlahi بn يزيد الmqriu qala xadaثna سacيid yعni بn abi ayuba abi ayubkana miqlaas in la yidhahno horaan usoo aragno waa nin hiqeeb qala xadaثna kacb بn calqmةa can bilaal bn cabdالlahi bn cmara kacb bn calqmة oo isna aan hore usoo aragnay ayaa wuxuu xadiidka ka warinayaa bilaal bn cabdالlahi bn cmar maanta bilaal isagaa markii hore o dhan intii hore bilaal aan dikrigiisa ama halkii aan ku soo aragnay isagoo xadiidka sanadkiisa kamuu mid ahayn walaalkii saalim baa xadiidka warinayey ee bilaal baa hadalkaa yidhi unbaa aynu soo aragnay maanta isaga xadiidkii warinayaba sanadku kama mid yahay waayo xadiidka ni hiqa aba kollay laguma tiriyey fuqahadii waktigiisii inuu yahay lakiin axaadiiisu waabay yar tahay bal waxaabay culimadu yidhahdeen xadiidkan un baabu leeyahay ee kutubta lixda ana xadiidkan keliya oo muslim la gooni noqday ayuun baabu ku leeyahay mid kale kuma laha can bilaal bn cabdillahi bni cumar can abihi qaala anahu qaala qaala rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi laa tamnacuu ha u diidin annisaa dumarka xuduudahuna dheeftooda iyo nasiibkooda min almasaajidi waa khayrka iyo wanaaggaa dee masaajida yaaliya fadliga nasiibkoodii iyo dheeftoodii xagga ahayd inay iyaguna wax ka qaataan dumarkii ha u diidina ida sta'danuukum hadday idinka fasax dalbaan oo idinkaydan dalbaan ususha inteeda badan san baa dhacday ista'danuukum banna waxaa dhacay ida sta'danakum oo dee iyadaba marka la yidhaha ida sta'danakum waa caadi oo bal masalan waa dee nuuntii nunus wa weeyaan oo iyada waa daahirba laakiin kan ista'danuukum oo wowdii waawaljamaace ragga dee ukhaaska ahayd imaka ficilka ay laba xidhiidhay meeshiina dumar baa lagaba hadlaye wuxuu leeyahay nawowi waa isna wax saxiixo cumilna mucaamalata dukuuri lidalabihina alkhuruuja ilaa majlis dukuur adugu waa dee siyaaqii un mucaamaladii dukuureed un baaba lagula mucaamalooday waayo majaalistii dee iyaga lagu yaqaano abay tegayaan ama ay dalbayaan inay tagaan be adigu bal muhim waa kan maryam oo kale wa kanat min alqanitiin waatanin iyadoo dee haweeneyda haddana min alqanitinba laftigaasi macnaha dadkan jumladooday kaa mid ahayd oo dee markay cibaadadoodii iyo sii laguba yaqaanay ragga iyo adigu umuurahaas dumarku aanay kuba badnayn ay laba timi baa dee jinsigood iyo ama jumladoodii bay kaa mid tahay laba yidhi halkana bal adigu tawjiheedu waa saasun bay ku tawjihiyaan faqaala bilaal bilaal ba wuxuu yihi wallahi lanamna lamna lanamnacuhuna waanu u diidi doonaa faqaala lahu cabdullahi wa abihi aqulu qaala rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam waa zajri ahaan iyo inkaar ahaan bu hadalkan yidhi waxaan leeyahay anugu rasuulki ilaahay baan yidhi saas وتقول cnta adiguna waxaad ku qowleysaa lanمنchuna waanu udiidi doonaa ama waanu dee udiideynaa bal xadيiثku waa xadيiث keliya drqdii weeye mid weeyaane horta xagga marka la eego ninkan ina cumar ee hadalka yidhi riwaayada hore ee salim بnu cabdillaahi warinaya waxay inoogu sugnayd bilaal inu ahaa riwaayadan dambe bilaal naftiisa uu warinayana inuu isagu hadalka yidhi ba inoogu sugnayd taas iyadu waa mid riwaayada waxaan soo aragnay iyadoo ibnigan ama ruux hadalka la yidhi la ibhaamiyey ibn licabdillaahi bni cumara intaas baan kuba soo aragnay bal taasna ishkaal ma jiro oo waxaan ku fasiraynaa un bilaal inuu yahay laakiin riwaayadan dambe camr bnu dinaar mujaahid kaba warinayey ayaa waxaa ku sugnayd waaqid baa yidhi waaqidna waa nin ina cumar oo la garanayo horta oo waa ina cumar laakiin halkan inuu isagu kii hadalka yidhi ah ixtimaal waa jiraaba oo dee inay inay ama majlis keliya ama laba majlis ba ay labada hadal ay kala yidhaaheen oo labadooduba ay yidhaaheen oo saa laguba jamciyo labada riwaayaba saa kuba saxiix yeelo waa ixtimaal waana la ishaaray bacdigood oo taas ay kuba jamciyeen waayo alfaada labada riwaayaadna way yar kala duwanayna lafdiga xadiidka ayaa kala duwan haddii aan taa laba odhan kolley bukhaarina isagu malaa qisada asalkeedaba waa gooyey unoo inta xadiidka ayuu qeybun kaba gaabsaday arrinkan daraaddeed e waxaabay noqonaysaa un hortay marka la eego camr bnu dinaar ciddii mujaahid kaba warisee kale adugu la wadaagsatay kolley lafdigan waaqid ahaan may magacaabina riwaayadaysan keli a ah weeye oo waxaa bal matalan markaa yar raajixa iyadoo qolooyinkii mujaahid ka wariyeyna aanay sheegin camar un mooyaane riwaayadaa hore ee mujaahid naftiisuna iyadoo mubhama timi waa tii acmash kaba wariyey marka la eego salim ibnu cabdilaahi iyo bilaal iole aniga igaba dhacday oo ninkii qisadaba lahaana ay waa bilaal ay leeyihiin in la raajax yeelo inuu ruuxa hadalka uu ka dhacay uu ahaa bilaal ibnu cabdillaahi ibnu cumar ee aanu waaqid ahayn kolley waa umuuro ayaa ke kuwa aan ishaareeyay kaba mid yihiin ayaa tarjiixa keenaya taasi waa mida waa xagga cidda tidhi bal axaadiisa nataidada noogu sugan waa dumarkii masaajiddii inaan loo diidahayn oo ciddii adigu awlid awliyaa umuurihim hadday zawj tahay iyo bal masalan ciddii kaleba in dee guryihi ay markay masaajiddaa tegayaan iyo hadday bal uma baahdaan oo masaajidkii ay tegayaan ay cidanba weydiisaan inaan in loo diidaa aanay banaanayn bal lafdiga xadiiska markaan eegno oo dee ha diidinaba haddii aan marka adigu adabtii ay ilaaliyaan way noo soo socotaana adabtii waana taa tarjamada aan kuba soo maray adabtii ay ilaalinayaan inaan loo diidahayn bal taas xadiisyada way nooguba sugan tahay oo iyada waa axaadiidatay nooguba sugan kolley axaadiisan baabka inaan loo diiday hayna culimadu shuruudaha ayay adigu meesha laba yimaadaan shuruudahaasna kolley nusuustii barhkood ayay kaba qaateen oo ay noo dambeeyeen oo ay kaba mid tahay inaanay mutadayibo ahayn waa sida aan ku aragno matniga xadiidka ama tarjamada uu kuba soo dhigtay way noo soo socota haddii a la idhaaho inaanay mutazayino ahayn oo de waa cilada nafteedii oo dee ziinadeed iyo quruxdeed iyo waxaa wax dee bal matalan hadhow fitno keena inaanay qaadan oo kale bal taas oo kale iyaduna inaan ikhtilaad rag iyo dumar ay meeshii isdhex gelayaan iyo waxyaalahaasi aana jirin walow aan lena cahdigii rasuulka iyo salawaat ullaahi wasalaamu aleyh meel keliya lagu wada tukan jiray sitaaradii ma xidhan gidaarna muu samaysan lakiin haddana ikhtilaad ma jirin dee sufuufta way kala go-naayeen walow dee kadimadii kolley kadimo keliya ay ahaayeen bal xadiidna rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh waa fadhihi jiray oo dumarku marka uu salaada ka baxaba way dareeri jireen waana isaga laynooga soo naqliyey isagoo yidhiba albaabkan haddaan dumarka u dayno way roonaan lahayd bo ibna cumar kadinkaa kamu geri jirin dee iyadoo waktigiisiina kollay la wada iman jirayba bal waxaan leenahay ikhtilaadkaasna haddaan u jirin masaajidii way tegayaan wax dee manci oo ku sugani ma jirto riwaayaadkan habeenka kuma qaydiya kuwan idlaaqeeda ana waxba iskuma qaydayno oo dee waxaaba dhici karta habeenkii in la yidhaaho dee finadii ama madowgan iyo waxyaalaha taasaabay badnaanaysaa kol habeenkii loo idmayo maalintiina min baabi in lagaba dhigo taasba iyadoo inta badan riwaayaadku iyadoo mudlaqa ay yimaadeen oo wax qayda aanay lahaynba bal culimada qaarkood baa kala qaada dee haweeneydu hadday shaabo tahay iyo bal hadday haweeney weyn tahay oo yidhaha shaabadii waa loo diidaya lakiin taas wax nusuustii keenaysaa ma jirto haddii la ilaaliyo un adabtii oo noocada mutadayib iyo ziine iyo waxaa adigu markaa la iskaba dhowro haweeneydna ay dee mutaxajibadii tahay ama ay asturan tahay kolle wax kala qaadkaa iyada keenaya nusuustii kuma sugna laa tamnacu markaa imaanlahi masaajidalahina laftigii waa wada khuseynaya un badi axaadiisna way noo socotaa kolleyna waa dee macnahoodna waa daahirba arrinta kale meesha jirtaan waxa weeye ficilkan ibnu cumar oo kale ayaa wuxuu leeyay waxay noogaba sugan un ruuxii isagu sunnaha bushiyayey ama ra'yigiisa ku caaridayay tacziirkiisa iyo dee horta waa zajrintiisa la zajrinaya ama tacziirkii waayo hadalkii xataa kuma goobsane ficil baabu kuba daray ibnu cumar kuba daray riwaayadka qaarkood baaba soo aroortay inuu hadalkiisaba daayuu kaba hijrooday adawal matalan taas baabay kuba soo aroortay waa arrinkan ee ruuxa muslimkaana shanigiisu muxuu yahay kol haddii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qowlkii ama xadiidkii meeshii jiro inuu yidhaaho samcan wadaacan oo samcan wadaacatan uu maqlo lakiin inuu ra'yigiisii iyo waxyaalaha ku caarido ama wixii isaga ra'yigiisii uu kaba raajax yeelu ka horreysiiyo kollay ruuxii muslimkaa ah iyo mutabica ahaa sha'nigiisa ma aha dee wama ataakum الrasuulu fakhuduuh waaba ilahay wixii rasuulku idinla yimaado qaato oo ruux mu'minana dee markaas may ahayn sida suuratu axzaab inooguma sugan iyo haweeney mu'minaa haddii rasuulka ilaahay dee ilahi iyo rasuulkiisa ay wax xukmiyaan inay khiyaaraba yeeshaan arrinkoodii inay uhogaansamaan raacaan dee bal falaa warabbika laa yuminuuna xataa yuxakimuka fima shajara baynahum waysalim de markaas oo bal matalan de aanay walaa yajidu xarajan inaanay xaraj iyo diiq kaba helin ay una hogaansamaan kolley waa shanigii muslimkaayo bal taasna waa arrinkan ibnu cumar iyo taas oo ruuxii muslimka ahaa kol hadduu arko naski uu sugan yahay sunihii rasuulka ay tahay ra'yigiisiyo waxay laba ahayd inuu tan kaba horreysiiyo xdثna hاrون بن سعيid الأيلي qال xdثna بن وهب qال أخبرني مخرمة عن أبيه أبي بكير عن بصر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحdث عن رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم بصر بن سعيid waxaa la arkaa caawa inay nooga horeysay lakin de waa inoo soo noqon doonaa waana nin taabici oo kollay qiimo badnaayo weliba taabiciintii waaweyneyd kaba mid ahaa axaadiis kala duwana leh oo ثiqo ah kaas baa wuxuu leeyahay zaynab haweeney la yidhaaho reer saqiif ahayd waa reerkii daa'if degayey waxaana inoo soo socoto riwaaya dambe inoogaba iman doonta isagun lagaba warinayo can zaynaba imra'ati cabdillaahi waa cabdullaahi ibnu mascuud haweeneydiisii weeye zaynab bint mucaawiya abaa adigu barhkood soo naqliyaan iyo laakiin waa haweeney zaynab baa la odhanayay waana reer thaqiif waana saxaabigii jaliilka cabdullahi ibnu ibnu mascuud haweeneydiisii weeye bal haweeneydaas baa kaanat waxay ahayd tuxadiثu mid waranta can rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay bay xadiid kaba sheegaysay kolley صaxiixa muslimna xadiidkan imaka aan hayno iyo xadiid inoogu dambeeyo kolley inoo iman doono oo kii imaam nawowine riyaadkiisa uu kuba soo naqlinaya ahaaye rasuulkii ilaahay dumarkaa faray inay sadaqaystaan xataa xulidiina haba noqoto markii dambe iyada iyo haweene kale ay uba yimaadeen iyadoo weydiinayaan raggooda ma siin karna ee wixii bal masalan haddii fuqarada ah oo kale taas xadiidkaas iyo kan bay ku leedahay صaxiixa muslim labadaa xadiis un bay ku leedahay wax kale kuma laha macnaa waxay iyadu warinayso labadaa xadiis baa jira waxay markaa rasuulki ilaahay kaba warantay annahu qaale inuu yihi idaa shahidat hadday xaadirto ixdaa midda idinka idinka mida alcishaaa salaada cishaa'i hadday xaadirto way xaadirtayba macnuhu waxa weeyaan waa idaa araadat idaa araadat ishuhuuda wey hadday doonto inay salaaddii cishaayi tagto weli gurigii bay joogtaa masjidkay doonaysaa inay tagto salaaddii cishaayi inay soo tukataa bay doonaysaaba falaa tadayab falaa tadayab kolley labadii tood ee mudaarica mid ahaan dee kolley labadii tood ee ficilku lahaa oo falaa tatadayab bay ahaa dee asalki iyaana oo dee mid ahaan baa xadfane yani wax udgoon ama diib marsanin tilka laylata habeenka ay dooneyso inay masjidka tagto ama ay baxdo yani wax udgoon <coughs> jirhkeeda ha noqoto maradeeda ha noqoto iyoaanay marsanin onsi adugu wax udgoon aanay marsanin macnaa iyadoo markaa aan ziinadeedii iyo quruxdeedii qaadan aan markaa wax udgoon marsan ha baxdo kollay meel kale markay u xaaladow taas weeye oo eh, <laughs> waxa weeyaan isqurxin laysu qurxiyo marka suuq iyo meelo kale iyo dhulkaa la baxayo la tegayo dharka kii ugu qiimo badnaa la qaato wuxud goon la marsadaa taas iyadu maaha haweeneydii muslimada ahayd ee rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh raacaysay shanigeedba maaha bal xadiid tirmidiya ay wariyeen baaba kuba yimi <clears throat> haweeneyda hadday dee <clears throat> intay baxdo marka ay adigu dee cadar marsato baxdo E waa dadku say urteeda uba helaan bal de ad fahiya kada wakada ama fahiya zaniya lafdigu saasaabuu ahaabe bal haddaba yani waxudgoon marsanne iyadoo <clears throat> aan dee zina lahayn iyadoon waxudgoon marsan masjidkii tagto <clears throat> sida lafta xadiis ba walayakhrujna tafilatin marka ay masaajida ubaxayaan way u banaantay inay ubaxaan lakin iyagoon dee mutadayibaad ayna bixin xadaثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadaثna yaحya بن سacيid الqضاn عan محamed بن عajلان qال xadaثnي bukayr بن cabd للahi بن الأshج عan bصr بن cabd سacيidi bal xadiidkii horya kan waa kii hore un dariiq labaad uu leeyahay weeye sanadka inta hore ayaa isbedesho abubكر بن abi shayba yaحya الqaطاn markii hore inoogumay sugnayn iyo محamed بن عajلان lakiin maxaa jira halkaa محamed بن عajلان waxaa inoogu sugnaa mkrma ayaa aabihii ka warinaya aabihiina magaciisa laynooma sheegin imaka aabihii baa magaciisii oo dhami halkan inoogu sugan yahay oo makramahaasi waa makramat ibnu bukayr ibn cabdillahi ibn rashid buu haayo marka aabihii buu ka warinaya imaka makrama meeshuu ka baxay maxamed ibnu cajlaan ayaa bukayr ibn cabdillahi ibn rashid oo markii hore idankiisu inoogu sugnaa sanadka inuu ka warinaya ayaa inoogaba warinaya muxuu yihi can bsr bni saciidi can zaynaba imra'ati cabdillahi qaalat أنها qاaلت qاla lana رasuul الlahi صلى الlaهu عليه وasلم rasuulka ilaahi baa wuxuu inagu yihi إdaa shahidat hadday xaadirto macnaa ay doonto inay xaadirto ixdaakuna mida idinka idinka midi dumarow almasjida masjidka inay tagta ay doonto falaa tamasa yaanay marsanin طiiban wax udgoon markaa yaanay marsanin kol hadday doonayso shuhuudkiisa ay doonto inay xaadirto ay masjidkii tagto bal yaanay marsanin hadhow dee saha ku tagta weeye markay gurigeeda kusoo noqoto looma diidayo imakaataa xadiidkii laftigii hore ahaa ee laftigu wuxuu ahaa falaa tatadayab tilka laylata habeenka ayaanay dib marsanin waa marka ay baxaysa weeye haddee marka dambey soo noqoto gurigeedii ay iskaba fadhido aynay baxahayn ay diibkii marsato taa looma diidayo oo laftigana habeenka ayaanay marsanin macnu maaha habeenkaas ay doonto inay salaada cishaa ay soo tukato ama masjidka ay tagto de ama markaa horay tegeysa iyo markay kasoo noqotaba dibba habeenka ayaanay marsanin oonay u dhawaana macnuu taa maaha ee waa tegideedaa weeye hadhow markay soo noqoto habeenkiiba ha ahaatee way marsan kartaa iyada taasay gurigeedii kusoo noqoto haddaanay baxayba ee waa bixideedii un tanna waa taas oo kale oo idaa shahidad macnaa idaa araadat weeye ashuhuuda wey inay xaadirto hadday doonto masjidkii tagto hadda markaa habeenkii un maahay hadday maalintii tegaysana waa taa meel kale hadday ubaxaysana xaaladeedu taasun weeye falaa tamasa yaanay taabanin marsanin asiibin iiban diib asiibin kollay laadana de waa tii naahiyad ahayd ficilkan ay gashan de waa ficilka mudaarice waa ficilka majzuumka eh, lakin de lilifaada un ficilku markuu mudaacaf yahay oo kale eh, waxa weeyaan ay meeshiina uu majzuum yahay san oo kale laada naahiyadii ay gasho xagga dambe ka raaca isaga damiir la xidhiidhayna aanu jirin kollay saddex xaalo ayay baneeyaan saddex xarako iyadoo falaa tamasa la idhaha la fadxiyo xarafkiina waa idqaaman yahay oo asalku waxaa falaa tamsas buu ahaan lahaa ee markii labadiisi in idqaamay inay falaa tamasa un la yidhaaho laakiin waa takfiif weeye fadxadu iyadaa ugu fudud meelahaas oo markaa waa fudaydin ama khafada daraaddeed ayaa loo fadxiyey ina ficilku waa majzuubbeen waxaa kaloo iyadna wej kaloo banaani uu jiraa in falaa tamasi la yidhaaho fi kuli اaxwaal oo manaa la kasriyo sababta loo kasrinayaana dee ficil lama kasrin jirin ba halkan waxa weeyaan oo kasrada waa wixii loola iman jiray iltiqaa saakinayn ama takhalus min iltiqaa saakinayn iyadaa loolaba iman jiray waa shay jaa-isa ah. arrin kalea jirto oo kalolay bal masalan iyadana ay baneeyeen halkan dee kutubta naxwada inoogu sugan oo in la raaciyo xarakada ka horeysa un xarakada ka horeysa marka taasi waxay macnaheedu noqonaya ficilku hadduu dee markaa oo isagu yafculu baabkiiba noqonayey oo imaka meesan aan hayno de isaga ficilku yafcalu baabkeed bu ahaa waa la fadxin haddii in xarafka ka horeeya uu kasirisna waa la kasirin oo falaa tafiri oo kale la yidhaha de tafira haddii marka isbaac la yidha haddii dee uu madmuum ahaa se radda yaruddu oo kale falaa taruddu way noqon oo kale oo ujeedadu la raaciyo xarakadii caynta xarakadan ah, matalan xarakadaa ka horeysa un la raaciyo bal waa axwaalaha banaan baan leeyahay ficilku markaa uu mudqam yahay ama mudaacaf yahay tadna waa axwaasha mid kaba mida ah, waana khifo daraaddeed baa loolaba yimun waa takfiif markaa iyadaa ugu fudud fadxadu way ugu fududa kuwa kale ka yar xagga dhawaaqiyo kasaalanta sida loogu dhawaaqayo falaa tamasab diban yaanay diba siibin xadathana bal xadiidkaada zaynab intaas inoogu joogaa xadaثna yaحya بن yaحya واسحاq بن ibrahim qala yaحya akbarana cabdالlahi بn mحamed بn cabdالlahi بn abi farwata عن يزيد بن khusayfata عan bصr بn سacيidi عan abi hurayrata bصr بn سacيid markii horeba way nooguma sugnaa imika halkana markii hore zaynab buu kaba warinayey xadiidkuna kii waa ku dhow yahay ama waaba laba mid imikana abu hurayru kaba warinaya mslim labadiiba waa inoo soo dhigtay marka macno waa maxay mslim labadaba wuu tasxiixinayaa oo bصr بن سacيid zaynabna waa ka wariyey lafdigaas abu hurayrana waa ka wariyay waana dee xagga macnaha waa laba xadiid oo iskuba mid ah isaga imaamka nasaa-i kitaabkiisan sunanta kolley duruqdana wuu soo celceliyaaye waaba cileeyaayo waaba isagoo dee raajax yeela imika riwaayada hore raajax yeelo tan kale raajax yeelo macnaa sanadkan dambe cileeya ayaaba nasaa-iye lakin de muslim waa kan oo uu tasxiixinaya labadiiba waa kan labadiiba soo dhigto ujeedadu busri zaynabna waa ka wariyey xadiid lamidana abu hurayru kaba wariye waa saan imika muslim taa waa dariiqiisi weye nasaa-i kolley waa ka yar duwaya hadalkiisu taaso waaba isagoo kan dambe kaa hore ku ciley kaasuu kan dambe ku cilaynaya <clears throat> can abi hurayrata qaala qaala rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yihi ayuma imra'atin haweeney kasta oo asaabat ama waa haweeneyda adugu asaabat asiibta bakuuran a wixii laisku bukhuurinaya laisku udgooneynayey daybkii hore waa taas anwaacdiisii oo dhan cadarkii iyo wixii kale diibee laba marsanayey wax dee iyaduna bal masalan ama unsi ha noqoto ama wax kale laisku bukhuuriye on waa cuud ha noqota waa wax alla waxaa adigu adigu carfi leh ur leh lagaba urinayo maradeeda ha ku bukhuuriso jirkeediiyo waxyaalo wixii carfi ur lahoo macnaa gudbayo weeyaan oo ay ag maraysiyo ciddaasi ay kaba urinayso o dhan weeye haweene haweeney kasta oo bk bakuurka asita way fadxisan tahay falaa tashhad macana alcishaal aakhirata cishaa'iga dambe waa adigu maqribkaa kol kol cishaai laguma idlaaqayay habeen dhaweyd baan taa soo haynay de waana cishaa'igana iyadoo taa lagaba socaya alcishaa alaakhirata in laba yidhaaho xadiidkan baaba de ay nooguma sugantaho wax maanico kuma sugani ma jirto culimada qaarkood hadday taas asmaci oo kaloo laga soo naqliyo ka dhigay qowl dee markaa caamadu ay laba timaadoon sawaab ahaydna axaadiistii baaba inooguma timo kolle qowlkiisaasi qowl wuxuu noqonaya on iska marjuuxa falaa tashhad macana alcishaa alaakhirata annaga yaan inala soo tukana cishaayiga gurigeeda a iska joogto wey yaana inoogu imanin masaajida cishaayigaa dambe yaan inala soo tukanin bal kolley axaadiisii waa imaka tarjamada qeybteedii dambe ahayd wa annaha laa takruju mudayabatan intan weeye waana shuruudii aan lahayn culimada dee way leedahay haddii inay tagto iyado haddii bal idankaa cid ay kaba dalabtona inuu idmo waa loo diidaneya inuu diidaba waa inuu markaa tamnacu imaanlahi masaajidlahi uba fasaxo laakiin dee aadaabtii inay ilaalisan weeye iyadu aadaabta halkan nooguma sugana waa inay bal matalan waxalla wixii dee horta fitnada keenaya kaba dheeraato imanka diibkii kaba mida wixii ur iyada lagaba urinayo dhaafaysa iyadii oo ciddii ag maraysa ama ag joogtay ay kaba urinayso taas iyadoo leh inay debadu laba baxdo ama masaajidka ay laba tagto si baa loo diidaya bal masalan hadday markaa adaabtaa ilaaliyaan way tegi karaan weye walow dee xagga jamaacadu saa leenahay guryahooday kuma tukadaan xataa masaajidda ay ugaba fadli badan tahay iyaga laakiin haddana way leeyihiin darsigii bay xaadirayaan masaajidii bay ku tukanayaan jamaacadii subaxna waaba inoo dambaysaynay ima jireen waktigii rasuulka salawaat ullahi wasalaamu aleyh salaada subax lama soo tukanayeen wakti habeen iyo maalinba way la tukan karaan eh, lakiin muhimku adaabtii in laba ilaaliyo weeye un <clears throat> xdثna cبدالله بن مسلمة بن قعنب qال xdثna سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد يحyى بن سعيد الأنصاري weeye maha yaحyii marka dhaweyd aan soo haynay yaحيى بن سعيد القبطان ma aha عن cمرة بنت عبدالرحمن oo yaحيى بن سعيد الأنصاري ba wuxuu ka warinaya cمرة بنت عبدالرحمن oo haweeney caalimada ahayd o inu hore usoo maray أنها cمرة سمعت waxay maqشhay cاaشhaةa cاaشha زوج النبي صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay haweenadiisii ahayd تقول xalay kuba qowleyso low أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم ay low <clears throat> sabta hadday sugnaatay ay dhici lahaydba أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay ra'ى manaa hadday dhici lahayd inuu arko rasuulki ilaahay ma axdatha nisaa dumarku waxay la yimaadeen oo de waa inay dharkoodii fiicnaa soo qaataan dhici karta diibkaa soo marsadaan oo dee marka ay masaajidii imanayaan ay ziinadoodii quruxdoodiiba soo qaataan taas abaaba dee aan kuma fasiraynaaye haddii maanta uu arki lahaa rasuulka ilaahay waxa ay dumarku soo darisiiseen ay laba yimaadeen waqtigii horeba aan jirin dee dharka iyagu waqtigaa qaadan jireenna xadiid markaas kale caaisha oo saxiixa bukhaariya kuma sugnayd ayaa waxay sheegaysay mare iyadu markaas ay lahayd khaadimadeediiba ka kibraysay iska weyneynaysa inay xedato ay markaas oo dee waxa weya waa dhar markaa waktigoodii lagama tegayo inay xedato waxaana sheegtay waktigeedii inay taasoo kale lahaydoo haweeney kastoo la aroosaya inay ka caariyeysan jirtay waa tii arooska looma qaadan jira waktigaa rasuulka ilaahay ayaa waktigan dambe aqalka inay ku shaqayso khaadimadii ay nici jirtayba oon dee la xidhanayn haddaba waa waxyaalaha dambe kordhay dhaqaalihii dambe iyo waxyaalahaasiba keenay waxanay dumarkii hadday uu arki lahaa rasuulka ilaahay lamanacahuna almasjida masjidka waa udiidi lahaaba masaajida inay yimaadaan u udiidi lahaa kamaa municat nisaau bani israa'iila dumarkii reer bani israaيil sidii loogu diiday inay meelaha lagu cibaadeysta ay u tagaan qaala wuxuu yihi yaxya odhanaya faqultu licamrata camro waxaan ku idhi <clears throat> annisaau bani israaيila dumarkia reer bani israaيil municna almasjida masaajidka miyaa loo diiday miyaa laga manciyey masaajida qaalat waxay tii nacam ha waa loo diiday <clears throat> bal adigu horta waxa weeyaan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh sharcigiisna waa sharciga mustamirka ah wixii uu jidaynayeyna markaa dadkii markaa joogay unmuu jidaynayna dadka soo socdana waa kaa u jidaysan ilaa imakada markaa axaadiistiisan imaka aan hayno laa tamnacu ima allahi masaajid allahi ida sta'danta axadukum axadakum imra'atu ila lmasihi falaa yamnachu axaadiista caamka oo dumarkii looma diidayo masaajidii waxa keliya jira un waxa weeye inay shuruudahaas ama umuuraha ay ilaaliyaan un intaasba weeyaan oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu alayhi waxa weeyaan dee umu diidin waktigaa dadkii raggiina taasoo amray kolley waxa weeyaanna ma ahayna shareecadiisi wax aani waktigiisii kuba xidhnayd waa taa musamirko bal adugu markaa dumarkii un looma diidayo horta taas lakiin waxay tahay inay ilaaliyaan aadaabtii arrinkan caaisha ay sheegtayna dee waxa weeye waa kan kolley sidii reer bani israaيil loogu diiday buu u diidi lahaa bay tidhi camre markii la weydiiyena waxay tidhi waa loo diiday kale halkan intaa wax dhaafsani nooguma sugna <clears throat> in sababtii loogu diiday iyo waxyaalaha caynkaasna halkan nooguma sugna laakiin bal athar ama xadiid mawquuf oo caaisho kuba taagan caaisho kuba taagan oo dee taasba waxa laga camrana kolley iyada bay kaba soo naqlineysay halkan markay leeda waa loo diiday ayaa waxaa kuba yimiba laakiin waa mawquuf baan leenahay in dumarka waana caaisha dariiqeed baanu inooguba yimi iyada kuba taagnaa dumarkaa reer bani israa'iil dee waktigaas ee fasaadkoodi iyo waxyaalihii markay bateen ayaa waxay dhacday bay tihi inay samaysteen arjulan min khashab waa de masida dee kabihidha imaka malaa laga tegay kabihidha dheerebrial qaadan jira oo kale iyo kaba dhaadhe waa waxay leedahay waa lugo qoryaah macnaa kaba de wax dhaadheer oy gashanayaan oo isku dheeraynayaan ayay samaysteenba markaasaa dhici karta dee masaajida markaa laislaba yimaado waa taa ujeedo lahayd oo kale waxaan dheerna way xidhan tahay de ciddii bal matalan kolley ama xidhiga ka dhexeeya ama waxyaale inay dee isu dheerayn jirtay oo iyo waxyaalahaas markaasaa masaajidii loo diiday laakiin maxaa soo arooray waxaa lagu salidayna xaydkaa lagu salliday <clears throat> laftigaasaa soo arooray sidiisa marka la ega asar ahaan waa u sugan yahay laakiin marfuuc maahaan leenahay bal markaa sidaasaana loogu diiday xagga marka la ega in xayd laguba saliday oo kale waxa jirto xadiidkii isaguna in ma ahayn xaydku wax iyaga un ka bilaabmay waa waxa bal matala banaatu aadam ba xataa caaisho nafteeda maalinta iyagoo xajkii lasoo gelayo ay kusoo dhow yihin habeenkii subaxdiisaba ay soo geli lahaayeen baa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh waanay exraaman tahay iyadoo xayd leh marka xaydkii intuu kaba yimo oy si u yimi o maxaa ku helay oo markaas ah, dee arrintii markuu ogaado ku yihi mayo xaydkii baa kaa yimi tidhi ha ayuu yihi arrinkani waa arrin banaata aadam waa aadam hablihiisa oo dhan ba ilaahay dee waxa weeyaan uu ku qadarayba ama uu yeelayba taasoo laftiga katabu kaba cabiray taasna ay keenayso wax iyaga ku khaasa inaanay ahayn ay kaba horreeyeen culimada qaarkood baa laftiga ku tawjiihiya bal masalan inay ahayd dee ama asalkiisi waa jiray laakiin muddadan dee ama toddobaa ka gaadho ama waxyaalo kale muddadoo kale iyo inuu markaa iyaga kuba kordhayo waxyaalo calaa kulli xaal bal waxaan leenahay waa waxyaalo inoo yar tilmaamaya ama inoo fasiraya xadiidkan caaishana lagama wariyo dumarkii laba diido waxa loogu diidayna dee fasaad xaggoodii kaba yimi inay ahayd bal markaa muhimku waxa weeyaan dee wixii fasaadna shareecadu way manceyeysaa in adaabtaas iyo wixii haddii la ilaaliyana dumarkii masaajidii dee waa kaas hadday salaad u imanayaan iyo hadday markaa durus imanayaanba waa shaygaas u banaan ay tahayna ciddii bal iyaga ama awliya umuurihim iyo azwaajtoodu dee inaanay uba diidin hadday taas laba yimaadaan lakin iyaguna ay dhowraan un de wixii shareecadu wixii ay faraysay xadaثna محamed بن المثنى qال xadaثna cabdالوهاb yعni ثqaفiya x qal وxadaثna cمr الناqd qال xadaثna سفyاn بن عuyaynةa x qال وxadaثna abubكر بن أbي شhaybةa qال xadaثna أbو khالد الأحmر x qال وxadaثna اسحاq بن إبراهيم qال أخبرna عيسى بن يuنس كلهم عن yaحيى بن سعيد بhda الإسناaد مثله xadiiثka waa kii horeynu soo maray raggana nin cusubi kuma jire lakiin eegta una meesha ay ku kulmayaan oo dhowr goor buu xadii soo celceliye mslim mar sheeka sheekiisu cabdالوهاab iبن cabdالمجيد weeye marna sheeka sheekiisu waa سفyاn iبن عuyeyna marna sheekiisa sheekiisu waa abu khالد الأحmر سlayman iبن حayaan marka ugu dambeysana waa ciisa بن يuنس baa sheekiisa u sheeka afartaa dambe ayuu kulluhumta leeyahay waa afartaa dambe ayuu leeyahay dhammaantood ba xadiidka ayay ka wariyeen can yaحya بن سعيid o yaحya بن سعيidna waa kii sanadka hore inooguma sugnaaye cmr kama warinaya cmrana caaisha bhada isnaadna waa intii dambe can yaxya can camrata can caaishata taas wey milahu xadiidkii hore mid laba mida baabu tawasudi fi lqira'ati fi salaati اljahriya malcaaw halka cashirka inoogu joogo alla subحana wataعala subحaanaka allahuma bحamdika